بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa xanuunsan walaalkeen cabdullaahi ma tawdayn cabdullahi ma la tabay ya ilaahay noo caafiyo ilaahay caafiyo xanuunkai cajiska allah ka qaado hala soo booqdaati telefoon lagu booqaya ayaa la tegayaaba la soo booqdo walaalkeen cabdullahi insha allah qaala almusanifu abu alxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah xadaثna cmr bn mحamed الnaaqidi وإsxaaq bn ibrahim alxandli وcubayd الlahi bn saciidi ومxamed bn abi cmr اlmaki fii baabi fadaa'il اlkhadir calayhi الsalaam khadir fadaa'ishiisii markii ambiyadii fadaa'ishoodii laga soo warramay laysku waafaqsanaa nubuwadooda iyo risaaladooda musanifku wuxuu keenay axaadiis ka sheekaynaysa khadir khadir waxaa laysku hayaa hal huwa nabiyun am huwa waliyun ma nabiba mise waa weli jamhuurta waxay ku tageen inuu yahay nebi hal huwa rasuulun maca nubuwa rasuulnima ma u raacsan tahay maya khilaaf ka jiraa oo in badan xoojinayaan inuu yahay nabi aan rasuul ahayn isaga uun loo waxyooda ee qaarkood ku adkaysteen nubuwadiisana waxaa laga qaatay qisadan dhex martay asaga iyo muusa calayhi salaam ee xadiistana ku keeni doona fii suurati ilkahf ilaahayna uu ku keenay oo kaga hadlay in badan aayado dhowra waxaa ka mid ah hadalladiisii wmaa facaltuhu can amrii wamaa facaltuhu can amrii arrimaha saddexda ee uu sameeyey ayaa wuxuu dhahayaa anigu ma samaynin amar aniga xaggayga ah hadduunan amarkiisa unan ahayn waa amar xag alla ka yimid marka amar xag alla ka yimidna waxaa toos loo soo gaadhsiiyaa ambiyada ilaahay uu waxyooda subxaanahu wa tacaala ma nool yahay mise waa dhintayna iyaduna hadal baa ka taagan oo qaar baaba qaba in badan oo ka mida culummada iyo siduu alimaamu annawowi leeyahay raximahu llah jamhuur alculamaa buu ka cabiray inuu yahay xayun mawjuud bayna adhurina wadalika mutafaqun calayh cinda suufiya wa ahli الsalaax wاlmacrifa waxikaayaatuhum fi ru'yatihi biاlijtimaaci bihi wاlأkhdi canhu wa su'aalihi wa jawaabihi wawujuudihi fi lmawaadic الshariifa wa mawaaطin اlkhayri akharu min an tuxsar wa ashhar min an tustatar saasuu leeyahy in uu nool yahay eh, dad badan baa qaba dadka sheegnay ka mid yihiin asuufiya wa ahlusalaam walmacrifa buu leeyahay xikaayaad fara badan iyo sheegoo sheeko badan ay ka hadleen oo inay la kulmeen oo arkeen iyo su'aalo weydiiyeen oo meelo badan oo sharaf badan iyo meelo badan oo maakirulkhayra intaba wax jira oo mashhuurahoon la qarin karin buu leeyahay abu camar binu salaax isaguna wuxuu leeyahay xayun cinda jamaahiir alculamaa wasaalixiin waalcaamatu macahum fii dalik wainama shada biinkaarihi bacdu lmuxadisiin buu leeyahay qaar muxadisiinta ka mid ah ayaa la keli noqday in la dhaho waa nool yahay iyo inkirka arrinkaa la inkiray calaa kulli xaal khilaafkaa ah hadda wax xugun ah iyo wax axkaan oo ku tacalluqda iyo wax hadda mas'alo oo keenaysa taxriirkeedii iyo in dood dheer laga galo oo hadda ku tacalluqda ma jirto waa nebi sida xoogga badan ayadduba ay sheegtay inuu yahay weli waa marjuux qolada ku doonaysa waa welina waxaa ku jirta meeshaasi dasiisa iyo arrin nasca ah oo khaldan oo qabaan oo ay qaarkood qabaan inuu nabigu yahay duuna alweli duuna alweli oo weliga karaamaadkiisii iyo uu ka koreeyo qaar mutasawifada sidaa qaba ayaa waxay ka hadlayaan inuu weli ahaa waa kanoo oo muusaaba arday u noqday ayay leeyihiin oo wuxuuna garanaynin muuseu garanaya ah cilmu ladun iyo cilmu albaatin iyo waxyaalo noocaasoo kale sheegaan marka sida raajixa waxaa weeye waa nebi ilaahay u waxyooday sidaan arki doonnana khadir cilmi uunan muuse aqoonin buu yaqaanay muusena cilmi uunan khadir aqoonin buu yaqaanay marka marka laga hadlaayo aqoonta khadir uu u leeyahay bacd almasaa'il oo muuse uunan aqoonin waa ka maqan tahay nabi muuse oo cilmi uunan garanayn haddiiba uu ninkaas hayo waa looga cilmi badan yahay dhinanka dhinaca asaga isaguna cilmi uunan garanaynin khadirku ayuu muuse yaqaana calayhi salaam sida asagoo afkiisa ku sheegi doono alkhadir marka nasabkiisii iyo waxbay ka hadlaan iyo magaciisii iyo waxaa sababta loogu magacaabay khadir xadiid baa ku soo arooray meel bannaan ah oo iska caracad oo farwa ah oo aan geed iyo caws midna lahayn ayuu fadhiistay dhulkii baa deenna waxaa ka soo baxay cagaar saasaa khadir loogu magacaabay saasaa khadir loogu magacaabay bay leeyihin qaar waxay meel cushbih oo caws oo angegan buu fadhiistay fa saara khadira cagaar bay noqdeen fa sumiya khadir ayaa lagu magacaabay qala xadaana cmr bn muxamedi الnaaqid waisxaaq bn ibrahim alxandaliy wacbaydاllahi bnu saciidi wmuxamed bn abi cumar almakiyu kulhm can ibni cuyaynay ka wariyeen sufyaan ibnu cuyaynata bn abi cimraan alhilaali wmuxamed almaki walafdu libni abi cumara qala xadaana sufyaan ibnu cuyayna qala xadaana camr bnu dinaar can saciid ibni jubayrin ibnu nufayr qaala wuxuu yidhi qultu libni cabaas cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib alhaashimi abulcabaas ibnu cami rasuulillaah radia allaahu canhu waxaan weydiiyey buu leeyahay saciid ibnu jubayr ibnu nufayr baa weydiinaya sayidu taabiciin wuxuuaan weydiiyey buu leeyahy ina ina nawfal albakaali iyo bakaa'i labadaba nawfal bakaali ninka la yidhaahdo yascumu wuxuu sheeganayaa zacmadan maanta waa tii dhaliishay ahayd oo inuu khaldan yahay oo khilaafulwaaqic waxaan saxay inuu ku hadlay buu u durayaa yascumu wuxuu sheegayaa anna muusa calayhi salaam muusihii saaxiba bani israa'iil reer banu israa'iil loo soo diray ee nabiga ahaa ee ibnu cimraan ahaa ee akhuu haaruun ahaa haaruun walaalkiis ahaa ee xilligii fircoon iyo banu israa'iil qisadoodii mashhuurkeed qur-aankana qisaska ugu fara badan oo soo arooriya lagaga hadlay laysa maa huwa muusa saaxiib alkhadir muusaha khadir saaxiibkii ah ee khadir u xereeyey cilmiga u doontay ee masaa'ishaas ay dhex martay ma aha muusihii banu israa'iil saas waxaa qaba nin la yidhahda nofel bikaali arrinkaasaa ibnu cabaas weydiiyey laysa huwa muusa saaxiib alkhadir calayhi asalaam faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas kadaba caduwullah been buu sheegay ama khilaafu lwaaqic waa la yidhahdaa waa khaldamay caduwullahiyada marka inuu canaan iyo caro uu u carooday hadalkaas uu ku khaldamay iyo wax kaloo laga yaaba inuu u sii carooday intaba laakiin calaa wajhi aliqlaad wazajri baa layidhaahdaa waa aad ba ugu adkeeyey waana canaantay canaantii ugu dambaysay buu ku canaantay canaantii ugu adkeed ayuu canaantay dayib fii xaalati alqadab wa shiddat alinkaar waaye aad buu carooday xaqaa'iqdeeda dhabtaase loolama jeedo nin muslima weeyaanoo caduwullaahi qof muslima laguma idlaaqo samictu waxaan maqlay buu leeyahay ibnu cabaas ubay ibnu kacab ayaan maqlay abu dufayl radia allahu canhu sayid alqura yaquul asagoo leh samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqloo yaquulu leh qaama muusa calayhi salaam nabi muusa istaagay khatiiban asagoo khudbaynaya fii bani israa'iil reer banu israa'iil dhexdooda ayuu khudbo la istaagay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam isagoo dadkaa xasuusinaya oo u sheegaya kuna wacdinaya ilaahay aqdaartiisa iyo maalmaha waxa dhacaya ee khayr iyo shar ah giddi inay qadarka alla ay tahay asagoo khudbayn yaa fasu'ila waxaa la weydiiyey ayunaasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan baa la weydiiyey muusow faqaala wuxuu yidhi ana aclam anaa ugu cilmi badan buu yidhi intuu ogaa ee uu ka warhayey iyo nubuwadii iyo risaaladii iyo kaliimullahi inuu yahay oo la seeyey towraat oo tibyaan kulli shay wax walba lagu caddeeyey iyo arrimaha isaga intuu ka warhayey buu markaa ana aclam yidhi anaa ugu cilmi badan biyo dadka qaala facataba allah ilaahay baa ku canaantay calayhi korkiisa id goortii buu alla canaantay lam yarud ilcilma cilmiga uuna u celinin ilayhi ila allah hadde waa ilaaq ma og tahay ana aclam markaad tidhaahdo wax axad kaa cilmi badan inuusa jirin bay noqonaysaa wahada hada eh, khayru sawaab weeyaanoo waxaa la rabaa marka cilmiga wa fowqa kulli dii cilmin caliim marka cilmigu wuxuu socdoba marka dambe allaha caliimkaa ee cilmiga badan oo axad cilmigiisa gaari kara uusan jirin oo kelimaadkiisa wax dhammaystiri kara oo qori kara ama qada uusan jirin axadkaa allah subxaana wa tacala baa ugu cilmi badan marka inaad ilaahay laga cilmi badan ama waa laga cilmi badan yahay aad tidhahdaas ka fiican facatab allahu calayhi id lam yarudda alcilma cilmigii hadduuna u celini ilayhi ila allah fa uxa allaahu ilayhi ilaahay baa wuxuu u waxyooday anna cabdan addoon min cibaadii addoommahii ka mid ah bimajmaci albaxrayn labada badood meeshay ku kulmaanna jooga baxru faris iyo baxru ruum labada badood meeshay ku kulmaan addoon addoommahii ka mid ahoo jooga yaa huwa aclamu minkaa cilmi badan baliha oo cilmi aadan garanaynin buu garanaya oo yaqaanaa qaala muusa markaa muusa calayhi salaam hayajad wafaarat himmatuhu alcaaliya himmadiisii sarraysay ayaa marka kor u kacday sidee qof iga cilmi badan hadduuba jiro ilaa wa ilaa wa ilaa wax soo bartaa buu yidhi oo intuu wax kaa maqan yahay cilmiya aqoontaa iyo cilmigaana wax kugu dhaama uu jiro inaad laddo ood saaxato ood ismahadiisa ma fiicna waa inaad tidhaahdo waxaasaa iga maqan maadadaasa iga maqan takhasuskaasa iga maqan macrifadaa cilmigaasa iga maqan mar walba inay kugu taagan tahay oo aad kororsato cilmigood weligooo daalibu cilmi noqoto ayaa la rabaa marka waa himadii caaligeeda muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ey rabbi rabbigayow kayfa sideebuu kayfa sidee buu lii iigu sugnaaday aniga bihi asaga la kulankiisa yacni kayfa asilu bihii seen ku gaadhaa oo qofkaa iga cilmi badan waddadaan ku gaadhi lahaa ilaahuw itus oo ii sheeg faqiila lahu waxaa lagu yidhi ixmil xuuta waxaad qaadataa malay fii maktalin dembiilla ku qaado mamluux cusbo la mariyey oo la solay iyuu aha bacdi riwaaya caddaynaya ma isagaasa ah waxaa markaa eh, cuntana ay u wateen calaamana ay u wateen iyo cuntadana gaar bay ahayd kana calaamay u wateen laakiin dembiil buu ku jiray malay la solayna waa ahaayoo aan markaasi naf ku jir aan makhtiyey buu ahaa ama muxuu ahaa la gowracday oo la soshay xuutan malay qaado fii miktalin dembiil laku qaado dembiil miktal iyo zambiil waa isku mid weeye faxayu meel allaha meeshii aad tafqidulxuuta mallayga ku waydo fa huwa ninkaa cilmiga badan ama meeshaasu joogaa waxaa la yidhi baashan ayada mallayga qaado iska soco adigu waxaad socotaba meelshuu kaaga lumi doona mallayga meel buu kaaga lumi doonaaye halkaasuu joogaa ninkaasi cilmiga badan fandalaqa waa tegay muusa calayhi salaam wandalaqa waxaa tegay macahu la jirkiisa oo raacay fataah wiilkii dhallinyaradahaa ee khaadimkiisii ahaa oo weliba ehelkiisa ahaayoo qaraabadiisa ahaa wahuwa yuushac yuushac ibnu nuun ayaa la dhihi jiray markuu muuse dhintay calayhi salaam iyo haaruun iyo tihi ay dhinta kadib ninkii nubuwada ilaahay uu siiyey risaalada ee reer banu israa'iil hogaamiyey ee camaaliqada la dagaalamay ee baytulmaqdis qabtay ee karaamada iyo mucjizada ilaahay siiyey qoraxda xataa inay istaagtay ilaa uu magaalada ka furaayey yuushac bnu nuun markaa isagoo dhallinyaraha u khidmaynaya nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ayuu raacay fa xamala muusa calayhi salaam muuse ayaa wuxuu qaatay xuutan mallay fii miktalin dembiil buuna ku qaatay waindalaqa huwa asagii iyo wafataah wiilkiisaas khaadimkiisa ah ayaa tagay yamshiyaana iyagoo socda xataa atayaa waxay tageen asakhra buurta weyn iyo dhagaxa weyn ee qur-aanka uu sheegay sakhradaasi ayay tageen idaaweynaa ila sakhrati sakhradii iyo dhagax weyn ayay tageenoo meel yaalla oo buuraha dhagaxyaha waaweyn ee la harsaday hoos kale weeye faraqada waa saaxday muusa muuse calayhi salaam oo dhagicii bay yar saaxdeen iyo isaga iyo wafataha wiilkiisii fadaraba alxuutu mallaygii baa dhaqdhaqaaqay fi filmiktari dembiishi dhexdeedii ayuu dhaqdhaqaaqay xataa kharaja wuxuu ka baxay min almigtari dembiishii fasaqada fi lbaxri baddii buu ku dhacay meeshaas waxaa ku yaalla il maaulxayaad la yidhaahdo oo wax allaala wixii dhintay oo biyahaas ay taabtaan waa noolanayaa maaulxayaad baa la yidhahdaa biyihii badda ay haraacinayay ayaa firirkeeda soo gaaray mallaygii xeebteena jiifaan oo dhagaxa weyn ee buurta ay taallaa haddii biyihii uu taabtay mallaygii mallaygi waa noolaaday markaasuu dhaqdhaqaaq bilaabay waaba ka baxay oo baddii buu dhex galay asagana baddii inuu dhex qaado oo ku dhex dhumo waa laga xanimay qaala wa amsaka allaahu canhu ilaahay baa xanimay oo reebay jiryatalmaa'i biyaha qulqulkoodii ayuu ilaahay ka reebay inuu raaco xataa kaana wuxuu noqday midla daaqi daaqadoo kale sida dariishadoo kale intii uu maleeyo ku socday ku orday ayaa xaggii xagga laga adkeeyo laga xidhay halkaasuu marka ku dhex jiraa masi raaci kara baddii iyo biyaheedii iyo hirkeedii fa kaana waxaa u sugnaadee lilxuuti mallaygii saraban baa u sugnaadee nafaq meel iyo dhulka meesha duleeshe ehe laga duso ama duleelka ayaa sarab la dhahaa meel yar macnaha buundo ahaana oo xaggii xaggana ka xidhan ayay noqotay saraban bay noqotay buundo xaggaa xaggii ka xidhanoo sida daaqadoo kalena u xidhan wa kaana limuusa muuse calayhi salaam waxaa u sugnaaday wa fataahu iyo wiilkiisii cajaban layaab layaab bay ku noqotay malaygii dhintay ee migtalka ku jiray oo intuu dhaqaaqay socday badda galay haddana baddii aan raacina xaggaba xaggaba laga xidhay marka dambe ay soo noqdeen bay la yaabeen arrintii faintalaqaa way tageen baqiyata yowmihimaa maalintaas inta ka soo hadhay iyo wa laylatihimaa habeenkii meesha ayadaa markay yar harsadeen oo xooguu qayluushadeen waa iska tageen malaygii waaba la iloobayba wiilkaa arkaayay markuu galaayo waaba halmaamay aan usoo sheegay buu yidhi muuse waaba iska halmaamay habeenkii o dhan ba haddana lasii guuraayo o lasii yaasaayey wanasiya saaxibu muusa muuse saaxiibkiis yuushac binu nuun wuxuu halmaamay an yukhbirahu inuu u sheego muuse wuu arkaayay markuu bahalku meesha galay laakiin waa halmaamay falammaa goortii asbaxa muusa muuse uu waa bariistay calayhi salaam qaala wuxuu ku yidhi lifataahu wiilkiisii aatinaa noo keen khadaa'ana cuntadii noo keen laqad laqiinaa waxaan la kulannay min safarinaa haada safarkeennan nasaban tacab baan kala kulannay war waan taabacoonnay oo waan harraadnay oo waan daallay oo gaajana waaban dareennay keen wixii aan wadanay sahayri dembishi keen qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam walam yansab ma tacaaboonin oo ma taabacoonin oo ma daalin xataa jaawaza almakaana ilaa uu ka gudba meeshii alladii umira bihi la amray meeshii la yidhi ninkaa waad ugu tegi doontaan khamir ah markuu gudbay ayay daal iyo gaajo iyo waxaasoo dhan uu dareemay inta hore dhan maba dareemayninba marka waa wax ilahay ugu talagalay intuu dareemo uu xasuusto meesha yadeed baalka ku dhacay meeshaa baalka uu ku lumayna waa meeshii la yidhi khadir baa jooga waad ku arki doontaa taasaa ilaahay subxaana wa tacaala qoray min safarina hada nasabantan waxaa loo qaataa alabulcilmi wa dalabatulcilmi cilmiga barashadiisa iyo dalabatulcilmiga cilmiga baranaya hadduu muusa calayhi salaam oo keliimullaahi ah ululcasmi ah oo towraad lagu soo dejiyey ilaahay la hadli jiray toos uu cilmi raadashadiis iyo dalabulcilmi darteed uu calaacalkan calaacalay u laqad laqiinaa min safarina hada nasaba ha dhib baan kala kulnay safarkii daaliya tacaabaan la kulannay haddana uu sii hiigsanayo oo himigiisii kor usii socoto wixii dhiboo soo gaaray uunan ku noqonaynin kuna hakanaynin innagana waxay noo tahay shaxdun lilhimam himadeenna inay soofayso oy kor noo qaado oo aan ku sabirro cilmiga barashadiisa iyo mucaanaadka wixii mashaqo kaa soo gaari saaad u gaadho aamaasha ah, iyodiilada iyo waxaad higsanayso li'annu lama gaadho guusha ilaa tacabka iyo mashaqada iyo dhibaatada ilaa lagu sabro oo la jiiro oo aan dheg loo dhigin markaan baad guusha aad gaaraysaa qaala wuxuu yidhi wiilkii haddii la yidhi keen alaabtii buu xasuustay markaasuu xasuustay wuxuu yidhi ara'ayta akhbirnii waxaad ii sheegtaa ma kuu sheegaabay ka dhigan tahay id awaynaa markaan u dumannay ilaa sakhrati dhagixii weynaa aan harsan jirray ma garan fa innii nasiitu lxuuta malleygii halkaasaan ku soo halmaamay wamaa ansaaniihu imana halmaansiinin ilaa shaydaanu shaydaan baa i halmaansiiyey an adkurahu inaan sheegoon kuu xasuusiyo kuu sheego waittakhada sabiilah waddadiisina wuxuu yeeshay filbaxri badda baddiina wadduu ka samaystayoo sarabkii wayaana waduu samaystay cajaban la yaab bay ku noqotay muuse iyo yuushac arrinka ayada ah cajaban ay tacajaba waa yaabeen fii hadihi alqisa wa fii hadihi alxaal arrinkaasi cajaban la yaab qaala muusa muuse calayhi salaam wuxuu yidhi qaala dalik qaala wuxuu yidhi dalika arrinkaa oo inuu mallayga naga dhuma ah maa kunnaa waa waxaan ahayn nabqi kuwa raadinaya meesha uu nagaga dhuma baadideenna halkaasay taallaa nabiga aan raadinayna ama qofka aan raadinayna cilmiga aan doonanaynay inuu malayga naga dhumo iyo meeshu ku dhumo halkaa weye meeshana nagu tilmaamaye inay celi fartadaa waa laabteen calaa aafaarihima iyagoo raadkoodii qasasan raacaya raadkoodiibay dib u raacraaceenoo lugtoodii iyo raadkoodiiba dib u qaadeen si ayna meel kale ayna ugu dhicin waddadoodii si geedkii buurtii loo tago halkaasaa laga heli doonaa qaala qasasantii buu kuu fasiraya yaqusaani waxay raacayaan oo dib u raaceen aafaarahumaa raadkoodii xataa atayaa waxay tageen asakhrata dhagxii fara'a wuxuu arkay muusa calayhi salaam rajulan nin musajan calayhi la duuduubay bihoobi maro bukhaari waa ku ishaaray xadiidkiisa madaxuu marada saa u gashaday lugaha fiidoodana wuu gashaday asagoo dhana saasuu isku tegay xabadkiisa iyo muxuu ahaa wejigiisana xagga cirka ayuu u sii jeedaa asagoo dhanna maradaasu saa iskugu xidhay sidii qofka meyidka loo dhigoo kale itikafanka la geliya saa loogu dhigoo kale saasuu u jiifaa xeertuu iska jiifaa waa khadir ayib musajal la duubay calayhi bithawb fasallama calayhi muusa muusa salaamay assalaamu calaykum buu yidhi faqaala lahu alkhadir khadir baan tuu marada wejigiisa ka fayda wuxuu yidhi anna biardika asalaam anna kayf see ugu ahaatay ama xaggee oga ahaatay biardika dhulkaada assalaamu salaamtan oo dhulkan dhul gaalo weeye ama salaamtan luqadan uu ku salaamay muuse dhulkan lagama yaqaano ama asaga meeshan uu joogo dad magac salaantaasi ku salaama maba joogaan salaamta xaggee ka timid ayuu weydiiyey qaala wuxuu yidhi ana muusa anigu waxaan ahay muuse qaala khadr wuxuu yidhi muusa banu israa'iil waa ogyahay marka muusihii reer banu israa'iil miyaa waa meeshii noofl bakaali lagu radiyey ee uu yidhi ma aha muusa banu israa'iil muusihii khadir la socday muuse kale weeye muusa banu israa'iil qaala nacam haa buu yidhi wa hada mawdicu calaa nawfi lbakaali meeshii lagu radiyey waa kaas qaala nacam haa qaala wuxuu yidhi khadir innaka adigu muusow calaa cilmin cilmi baad ku dul sugan tahay min cilmi illaah cilmigii ilaahay ah callamakahu allahu ilahay uu ku baray oo laa aclamu ana aanan aqoonin soo ma aratid wa ana aclamu ana aniguna calaa cilmin cilmi baan ku sugannahay min cilmiillaahi ahoo callamaniihi anna uu alla i barayoo laa taclamu aadan aqoonin adna meel baad ku fiicantao taqaanaa oo axkaamta shareecada iyo takaaliifta iyo masaa'ishaasi muuqata ayaad axkaamteeda haysataa anna masaa'il aad adiga garanaynin oo daahirka adiga si aad u fahamtay aanan ahayn aniguna aan cilmigeedii iyo xikmadeedii iyo ujeeddadeeda aan hoos u aqaano allana uu ibaray ayaan aqaanaa buu yidhi qaala lahu muusa muusa wuxuu ku yidhi marka dantuu rabtay rabay buu u gudbinayaa wuxuu yidhi hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda saasuu yidhi waxaa la yidhi majaamicu aladab fii dalab alcilmi cilmiga dalabkiisa aadaabtii laga rabay buu meesha ku arurtay hal atabicuka buu yidhi waa taxdiid muxuu cardi hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad i barto ujeeddadaan ku raaci waxaa weeye an tucallimani inaad wax barto oon aniga noqdo taabic adigana aad noqoto matbuuc daalib cilmiga saasaa laga rabaa cilmi kastaba ha ahaado kol hadduu qof wax ka baranaayo waa inuu fii mawdicu tabiciya inuu isdhiga la rabaa inuu isaga dambeeyo oo qofka wax ka baranayana uu raacsan yahay hal atamicuka markuu wax ka baranna uu si edab leh uu u weydiisto cilmigaa noo akhri iyo masalada ma noo akhrin kartaa noo akhri iyo amar waa inuuna siinin haddaad tidhaahdo noo akhri cilmigaas ilahay waa kula xisaabtamaya cilmigan ad la fadhido meesha arrimaha noocaas hadduu kaloola gala ka waran oo sheekhiiba uu handadaba hal atabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii inaad i barto mima waxaad cullimta lagu baray rushdan cilmiga ilaahay ku baray oon anigana hanuun iyo hidaayo ka rabo tacanud iyo muran midna aanan u jeedin hidaaye iyo hanuun iyo jidka wanaagsan inaan ku ku qaato ayaan rabaaye qaala wuxuuyi innaka adigu lan tastadiica ma kartid maciya aniga la jirkayga sabran sabir iguma sabri kartid muusow maxaa yeelay wa kayfa tasbiru seed igu sabri kartaa calaa maa shay aad lam tuxid bihi koobin khubran cilman cilmi aadan ku koobin waxaadan cilmigiisa koobin oodan aqoonin baan faraha la geli markaasaad waxaad ila aadi masaa'ishii fiqiga aheedee adiga aad taqaanay ayaad ila aadi oo ila murme waad igu qabsan isugi maysid maxaa ka dambeeya maa waraa haada alcamal iweyd isugi maysid waad igula murmi doontaa aqoontaadan u lahayn darteed waxaan aan samaynaayo iyo aqoontaada daahirka ah eed qabto iyo masaa'isha adiga aad ka taqaanay waxaan samaynaayo ayagoo kula raajixsan tahay qaala wuxuu yidhi muuse satajidunii waad heli doontaa in shaa allahu allah hadduu yidhaahdo saabiran xaal aan ku sabraayo walaa acsiya laka amra amarna kugu caasin mahayo ku caasin mahayo ku khilaafi mahayo macaadaan ahaan waan kugu sabri iyo ogolow qaala lahu lkhadiru khadir marka wuxuu yidhi waa aqbalay waa yah waad raacaysaa buu yidhi laakiin afeef maxaa ama afeef horalhow amaad kasii dambe wuxuu yidhi afeef baan gelayaa adiguna arrintaasi ballanteeda iyo shardigeeda qaado wuxuu yidhi fain itabactanii haddaad i raacdo falaa tas'alnii ha iweydiinin can shayin shay xataa uxdida habeenka ilaaha kaaga sheego ah, uxdida laka aan kaaga soo darisay minhu dikra sheegitaan ilaa aniga kaaga sheego oo aan kuu sheego waxa uu yahay waxan iyo waxa ka dambeeya cillada iyo sababta ha isoo boodinoo ha weydiinin shib iga dheh qaala nacam waa yahay buu yidhi sidaasay ku raaceen inu waxba weydiinayn faindaliqa alkhadiru khadir baa tegay wa muusa iyo muusa yamshiyaan ninkii yuushacaa lama sheegin waa iska taabic buu marka horeba ahaa muhiimadda labada nabi bay waa la socdaa kama haadhin laakiin labadana lagu halqabsanayo laba nabi oo muhiimaddu udhexaysaa ardaygaas muuse ayuu arday u siiyahay yuusha marka khayru madkuur weeyaan hadda lama sheegay halkaasa lagaga haray walidaalika bacdi riwaayad waxaa soo arooray mar allaalo markuu muuse su-aal weydiiyo oo arrintii ayada aheedahay weydiininta uu khilaafada wuxuu dhihi jiray sooma xasuusinid ballantii aad gashay muusow yuushac baa xasuusinay war ballantii ma ilowday ayib waa tageen marka indalaqa alkhadiru wa muusa yamshiyaan calaa saaxili lbaxri badda xeebteeda ayay qaadeen xeebtaasaa loo qaaday fa mara bihimaa waxaa soo martay safiinatun doon doon socotaa soo martay fa kallamaahum way la hadleen labadoodii an yaxmiluuhumaa inay xumbaaraan ayagan labada ahoo ambiyada ah iyo ardaygoodo la socda dabcan fa carafuu lkhadir khadir bay garteen nimankii doonta watay fa xamaluuhumaa waxay xumbaareen labadoodiiba biqayri nowlin nooli la'aan bay xumbaareenoo way saareen biqayri nowlin inagaba nooli baan dhahna nooli baan rabaa nooli sii nool noolku waa nawaal alcataa cadiyad iyo siisma la'aan biqayri noolin nooli la'aan ayaa ayay xumbaareen waa lafdi carabi ah facamada alkhadiru doontii markii la fuulay oo badda hirkeeda ay bartankii maraysaba camad alkhadir khadar baa wuxuu u qastay ilaa looxin loox min alwaaxi safiina doonta looxyaheedii ka mida xagga biyaha weliba celinaayey ayuu intuu u qastay buu fanasacahu siibo soo fujiyey xoog intuu iskugu tagay buu soo fujiye alwax dhan biyihii wababka meesha ka muuqda qudrada ilaahay biyihiina mayna soo gelin inkastoo muuse calayhi salaam isku dayey inuu maryo iyo wuxuu hayoo dhanba meesha uu gelgeliyo laakiin biyo soo socda ma aha waa meeshan waxaa ka socda amar iyo ilaahay baa ka socda fa qaala lahu muusa baa wuxuu ku yidhi intuu meeshii isku dayay inuu cufo qowmun dad xamaluuna bihayri nawlin qowmun ay hum qowmun dadkan waa qoom xamaluunaa na soo xumbaaray oo na soo qaaday biqayri nowli nooli la'aan camadta adna waxaad u qastaysaa ilaa safiinatihim doontoodii fa kharaqtaha markaasaad dilaacisay oo aad ka fujisay loox lituqriqa ahlaha natiijadu saan bay noqon laa mucaaqibo weeye lituqriqa ahlaha ehelkeedii inaad maashayso oo ay markaa biyihii biyihii inay soo galaan oo doontu dayna ay degto saasaa ka dhalan ilan caaqibada ay noqon kartaaye ama aad u adigu lituuriqa ahla baad u jeedaa cilladu sababtaad ka wadda sidaa miya laqad ji'ta waxaad la timid shayan shay imran la inkiro wax la inkiro oon wanaagsanayn ayaa samaysay buu yidhi qaala wuxuu yidhi khadir waa mukhaalafadii koobaad wey alam aqul miyaanan ku dhihin innaka adigu lan tastadica ma kartid maciya aniga la jirkayga sabran sabir iguma sabri kartid soo afeeftaas marka hore ma soo hormarsanin adigu waa tale waxaad arkaysaa un looxan aan jabiyey aan fujiyey maxaan ujeeddadu maxay tahay maxaad ogahay iyo waxaad adiga ogayn arrimahaadi igamaada sugin qaala wuxuu yidhi muuse hadduu isxasuustay taa nisyaan bay ka ahayd halmaan laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu wixii aan halmaamay walaa turhiqnii ha igu xumbaarin o ha igu kallifin min amrii amarkayga cusran culays aanan awood u lahayn waa nisyaanka basharka o dhan ku dhaco iyo halmaanka insaanka o dhanba uu dhaco culayskaasi iska ilaaliyo ha halmaamin culayska ha isaarin makara waan halmaamiye xataa kharajaa waa baxeen min asafiinati doontii bay ka baxeen fa baynamaa ayagoo humaa labadooduba yamshiyaani ay socdaan cala saaxili ayagoo xeebtii socda intay doontii ka degeen socda idaa ghulaamun wiil yaaba yalcabu ciyaari maca alkhilmaan caruurtii tuuladii ay ku baxeen ciyaal ciyaaraaya laba qariyo dhexdood ayay bacdishaarayaan ayay ku ciyaarayeen wiil wiilashii kamida ciyaarayay buuba arkay fa akhada alkhadiru khadir wuxuu qabtay bira'si madaxa madaxuu qabtay faqhtalacahu biyadii gacantiisuu ku kala fujiyey madaxiisii riwaayooyinka qaarkood buu ku dhuftay qaar waxay leeyiin wuu gowracay kadibtana qalci buu ku sameeyey oo intii ka hadhay madaxii ayuu ka fujiyey markaasuu iska tuuray faqatalahu waa dilay saa intuu yaalmihii yaraa kuraygaa qabtay oo madaxii fujiyey buu madaxii kala gooyey waaba dilayba faqaala muusa muuse wuxuu yidhi aqatalta nafsan ma naf baa diishay zakiyatan daahir ah oon dembi lahayn biqayri nafsin naf la'aanteed waxa naf dishayna aan jirin laqad ji'ta waxaa la timin wallaahi dhaar buu raaciyey shayan baad la timin shaygaasoo nukran la inkiro munkar ah ayaa la timid wax munkara ah la timid oon afka laga qabsan karin tan dambe waxaa weeyaan muuse calayhi salaatu wasalaam camdan bay ka tahy qaala wuxuu yidhi alam aqul laka miyaana ku dhihin inaka adigu isaguna ta'kiidkii iyo adkayntii iskuyuu badiyey alam aqul inaka bita hore aheed laka baa lagu daray inaka lan tastadiica ma karaysid maciya macayga sabran soo kuma dhihin qaala wuxuu yidhi wahaadihi midanaa nabiga alay slam wuxuu yidhi middan yaa ashadu ka dara min aluula midda hore midii hore middanaa canaanta ka dara laka inaka yaa la yidhi qaala wuxuu yidhi in sa'altuka muusa calayh salam wuxuu yidhi haddaanan ku weydiiyo can shayin wax haddaan ku weydiiyo bacdahaa weydiintan kadib falaa tusaaxibnii haila saaxiibinoo macaad ayaana noqonaha ha ogolaanin maxaa yeele qad balaqta waxaa gaadhay min ladunnii xaggayga cudran cudurdaar waad haysataa iyo wax waxaad hadhow aad maaragtay cudurdaar waad haysataa aanan kugu canaanan karin ama aanan kugu soo maaratay dib dambe ku weydiisan karin hadda waxaa weeye cudurdaar malihi adaa cudurdaarka iska leh saas darteed haddaad mar walba mar labaa ku doodiyo waan kala tegaynaa waadi gaarsiisay wixii ugu dambeeyey fanalaqa waa tageen xataa idaa atayaa markay tageen ahla qaryatin qariyo ehelkeed indaakiye iyo keyrkeed baa layidhi tuulo ayay imaadeen istadcamaa dad qaryadaasi waa qowmun li'aam saan mari doonno qolo bukhala ah oon martida u fiicnayn oo martida albaabaa ka soo xidha oo dabka ka dansada qolo noocaasay ahaayeen oon fiicnayn istadcamaa ahlaha dadkii qaryadaa ehelkeediha bay ka dalbeen inay quudiyaan oo ay martigeliyaan faabow waa diideen an yudayifuuhuma inay labadii nabi martigeliyaan waa ka diideen waa ka saaxdeen ayagoo iska dhex soo socda tuuladii fawajadaa waxay heleen fiihaa qaryadii dhexdeeda jidaaran jidaarkaasoo yuriidu yacni ku sigtay an yanqada inuu dhaco fa aqaamahu khadir baa istaajiyey meelaha loo isdaliishada qur-aanku majaaz baa ku jira ayay ka mid tahay liannahu jidaarkii iraadadii loo loo nisbeeyey iraadaduna wax xayi oo idraag iyo garasho leh ayaa iraado iska leh saas darteed waxaa weye waa majaaz bay dhaheen hal fi lqur'aani majaaz am laa carabiga o dhan baa la isku hayay qur'aanka haddana khilaaf muran dheer baa geliyeen culimmadu waa ku jiraayo kuma jiro masaajidka loo daliishaday ka mid tahay was'al ilqaryata iyo jidaaran yuriidu an yanqadada iyo keyrkeed faaqaama marka jidaar inuu dhicitaan ku sigtay oo inuu duba ku dhow jidaarkaas ayay arkeen khadir gacantu saa intuu yidhi ayuu istaajiyey yaquulu wuxuu leeyahay yuriidu an yanqalida buu ku fasirayaa yaquulu wuxuu ka wadaa maa'ilun jidaar sii leexsamaayo oo qallooca oo inuu dhaca ku sigtay qaala alkhadiru khadir baa ishaaray qaala waa ashaara biyadii gacantiisa hakada saasuu u ishaaray hadduu saa u ishaarayo faaqaamah waa istaajiyey qaala lahu muusa muusihii yidhi mar dambe kula hadli maayo waa kan haddaana calayhi salaam wuxuu ku yidhi qowmuntan middan mashwaray ka ahayd muraba uma arkeenin iyo hadal iyo khilaaf midna xogow tala ah unbuu yar gudbistay maxaad u hadhashayna waa lagu haystaa qowmun qolo aataynaahum aan u nimid oo falam yudayifuuna aanan gelinin oo walam yudcimuuna aan cuntana siinin low shi'ta haddaad doonto latakhadta calayhi ajra ujraad ka qaadan lahayn jidaarka intaa leeg wixii aad ku toosiso xobay noo noqon laheyd oon cuntaan ku gadan laheene maxaad ugu toosisay si firi oo majaana oo ujralaana maxaad ogu fiirisanood wax nooga qaadi wada nimanka niman ixsaan loo sameey maba ehe marka ma ogid bal ayana didaalkani waxa ku duugan qaala wuxuu yidhi qadir haada firaaqu baynii wa baynik tan waa kala tag iyo sababtii kala tagsiinaysay baynii aniga iyo wa adiga sa unabiuka waxaan kuu sheegayse bita'wiili maa lam tastadic calayh sabra intii arrimaha ee sabri weyday tafsiirkeedii iyo ta'wiilkeedii baan hadda kuu sheegi iyadoo muratab ah tii horraysa doontiibu ka soo bilaabay doonta ayada ah ee aan alwaaxa la booday adiga aad ka dagaashay doontaasi nin gaalah oo qaasibah oo dhacah ayaa doon alla doonti fiicanba meeshaasi u taagan yahay meeshaasi helada ah ee ay doontu istaagay barrosinka ay xidhanayso halkaasuu u joogaa doon alla doonti fiican buu qaataa marka iyadoo yar hadduu arko muxuu ahaa ceebaysan oo biyo ka yar da'ayaan oo yar dhacaamayso faruu ka qaadi marka intuu arkaay saa u arko ayada ay dhaafaan alwaxooda ha saartaano sidaasaan rabo masaakiinta ayagaan u danaynaya buu yidhi ninkaasoo jiri ah ayaa sidaas yeela marka waan ceebeynaya doonta si uu u naco waagihii hadda soomaalida balaayada jirida ay aad ugu badneed ee gawaarida la dhacaay gaari cusub oo markaa la soo dejiyey ayuu qof wuxuu intuu jajabiyo oo meelo hallayo buusbuuso oo meeshii lagu shubaayey caag iyo dabada geli ayuu maarata wax hallaysan ka dhigayaa si jirida ay oga tagaan marka xikmadaasuu ka wati wiilkiina wuxuu yii waa sheegi doonaayo wiil gaaluu ahaa hooyadii aabbihiina khatar ku ahaa inuu gaaleeyo buurtana ee mxuu derbigan asagaa xoolaa ku aasna caruur agoonahoo abbahoodna saalix u ahaa ayaa markaa yaa xoolahooda ugu ilaalinayay arrimahi waa ka wada jawaabay muusa calayhi salaatu wasalaam waxaa ujeedaa khadir calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi yarxamu allahu muusa muuse allah u naxariisto lawaditu waxaan jeclaan lahaa annahu muuse kaana inuu ahaada sabra mid sabra xataa yuqasa ilaa lanooga qisoodo calaynaa korka anaga min akhbaarihimaa khabarkooda iyo qisaskooda iyo dhacdooyinkooda si aan akhbaartaas nanooga qisoodoon u helno oo cilmiga iyo fawaa'idda laga faa'iidaysanaya aan u qaadanno laga faa'iidaysano inuu sabro aamusaa ficlaan laheyd intaasoo dhan iyo ka badan intuu maro ayuu hadhow deena u fasiri lahaa cilmigaasaan ka faa'idaysan lahayn liannahu saddexdaasba xikam iyo axkaam iyo fawaa'id fara badan baa laga faa'idaystay qaala wa qaala rasuulu llah nabiga calayi salam wuxuu yidhi bula taabic saxaabigu kaanat iluulaa tii hore ee muuse calayhi salaam uu khadir ku inkiray doonta looxeeda min muusa nisyaanan halmaan bay ka ahayd qaala waja'a waxaa yimid cusfuurun shimbir shimbir ayayarkaa shimbir yar baa yimeeyooo doonti saaran xataa waqaca wuxuu ku istaagay calaa xarfi safiina doonta qarkeedii ayuu ku istaagay oo biyihiina saa u jeexayso uma naqara wuxuu kawiya filbaxri biyihii badda ayuu shimbirkii saa u kawiya oo kabaday faqaala lahu khadiru khadir baa wuxuu ku yidhi maa naqasa cilmii aniga cilmigayga iyo wa cilmuka cilmigaada haddii laysku daro min cilmillahi ilaahay cilmigiisa kamayna nusqaaminin ilaa mila maa naqasa haada alcusfuuru shimbirkaa intuu ka nusqaamiya min albaxri badda mooyane intaasoo kale qiyaas yani taqriibilfahmi ilaahay cilmigiisa iyo kalimaadkiisa cilmiga dadkaoo dhan markii haddii loo qaybiyo ilahay waxba cilmigiisa kama nusqaamayo subxana wa tacaala marka adoo nabi ah iyo anigii cilmigeena markii laisku daro ilaahay cilmigiisa waxba kamana nusqaaminin oo haddii cilmiga ilaahay loo dhigo waxba weyn ma sii aha qaala saciid bnu jubayr wuxuu yidhi wa yaqra wuxuu akhrin jiray qiraa'adana waxaa iska lahaa ubay bnu kacab wa kaana amaamahum malikun yaahudu kula safiiratin saalixatin hasba saas waa akhrija waa qira shaad ah oo tafsiiri ah qira'atun shaadatun tafsiiriya wey wa kaana waraa'ahumtii ayaa wuxuu akhrin jiray wa kaana amaamahum marka waa tafsiir waraa'ahumtaasi maanta gadaal looma jeedo doonta horteeda waraha horna waa la dhahaa gadaalna waa la dhahaa marka wa kaana waraa'ahum nimankan doonta watee masaakiinta doontooda horteeda waxaa ahaaday waraha macnaa amaam wey melikun doon kasta oo doon walba ma qaatee waa doon kasta oo wanaagsan ayuu qaataa qasban dhac iyo xoog buu ku qaataa oo waa dhacaa wa kaana yaqra wuxuu kaloo akhrin jiray wa ama alghulaamu wiilkii aan dilay fa kaana kaafira gaal buu ahaa gaal buu ahaayo gaalnimuu ilaahay ku abuurayba oo ku dabaacay oo ku shaabadeeyey waxaa u raacsanaa gaalnimadu hadduu noolaan lahaa dhibaatada uu watay oo waalidkii uu u geysan lahaa inuu gaaleeyo labadii bashayna saalixiin ba dad muslimiin ay ahaayeen marka aadna way u jeclaayeen inuu marka ku xumbaaro gaalnimadii oo ay ku raacaan taasaa ka baqay isagana marka inuu sidaa noo dhaafo waalidkale wax ka khayr badan logu bedelo qaala xadaanii moxamed bn cabdillah calalqaysi qaala xadaana muctabir bnu sulaymaan ataymi can abihi sulaymaan bnu darkhaan can raqabah can abi isxaaqin can saciidi bni jubayrin qaala qiila libni cabaas baa waxaa lagu yidhi cabdullahi bnu cabaas ina nawfan yazcumu wuxuu sheegaya ana muusa aladii muusihii dahaba tegey yaltamisu alcilma inuu cilmi ka raadsado khadir laysa bimuusa bani israaiil maaha bani israaiil maaha buu leeyahay noof qaala samicto ma maqashay ya saciid ah, sulaymaan baa su-aasha raqaba weydiin abi baa weydiinaya saciid saciidna wuxuu weydiiyey ibnu cabaas qaala qultu waxaan nacam haa qaala kadaba been buu sheegay noof ibnu cabaas baan weydiiyo been buu sheegay buu yidhi qala ubay bnu kacb qaala samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam yaquul inahu baynama muusa calayhi salaam nabi muuse xilli fii qowmihi qowmkiisa uu ku dhex jiro yudakiruhum uu xasuusinayo biayaami illaahi ilaahay maalmihiisa maalmaha ilaahay fiiha alkhayru washar ha maalmo ay dhibaatooyin iyo masaa'ib ay dhacayaan iyo maalmooyin nicam iyo barwaaqe iyo khasbi iyo khayr uu jiro ayay maalmuhu qaybsamaan maalmaha nicamtu ay jirtana shukri baa lagaa rabaa maalmaha masaa'ibtu ay jirtana sabir baa lagaa rabaa marka isagoo xasuusinaya ilaahay maalmihiisa dadka wa ayaamullaahi nacmaahu waa nicmooyinkiisa in lagu shukri ay tahay iyo wabalaahu imtixaanada iyo masaa'ibta in lagu sabra ay tahaye id qaala waxaa istaagay oo yidhi ninbaa wuxuu yidhi id qaala ninbaa horta weydiiya wuxuu yidhi hal hunaaka alaxadun aclamu minka qof cilmi badan ma jira markaasu id qaala wuxuu yidhi maa aclamu ma ogi fi lardi dhulka rajulan nin khayran iga khayr badan oo aclamu mina iga khayr badan qof iga cilmi badan ma jirto ama iga khayr badan rajulan khayran iga khayr badan aw aclamu mina iga cilmi badan ma jira buu yidhi qaala fa awxa allaahu ilayh ilaahay baa u waxyooday inii aclamu bilkhayri minhu qof ka khayr badan oo ka cilmi badan ow cindahu ow cinda man huwa qof agtiisa uu cilmi yaallo ayaan ogahay baa la yidhi inna fi lardi dhulka waxaa jooga kula nool rajulan nin huwa aclamu minka kaa cilmi badano waxaadan aqooni yaqaana qaala wuxuu yidhi muuse yaa rabbi rabbigayow fadullanii itus calayhi qofkaa asagaa ah saan ugu tegi lahaa cilmiga oga baran lahaa qaala faqiila lahu waxaa lagu yidhi tasawad waxaas hay qaadataa xuutan mallay maalixan cusbo la mariyey suuna kaaga urin fainahu xaydu meel alla meeshii tafqidu lxuuta malayga aad kuwa fainahu ninkaasi cilmiga badan xayu meeshii buu joogaa aad tafqidu lxuuta malayga ku waayi doonto meesha malayga kaaga dhumi doon ku waayi doonto halkaasaad ka raadinaysaa qaala fadaraqa waa tagay muusa calayhi salaam huwa asaga iyo wafataahu wiilkiisa yuushac ahaa xata intahaya ilaa sakra dhagixii weynaana ee badda agtiisa yaallay bay tageen fa cummiya calayhi waa laga indha tiray halkiiba intay saaxdeen ayay halmaameen markuu dhacayo o gelayeena wuu arki waayey fandalaqa waa tagay muusa wa taraka wiilkiisiina wuxuu ka tegey uu ka hor dhaqaaqay oo uu ka hor dhaqaaqay oo ka hor tegey fadaraba alxuutu malleygii ayaa dhaqdhaqaaqay filmaa'i biyihii maawalxayaad meesha gaaray markaasuu biyihii galay fa jacala laa yaltaim jacala wuxuu gudagal laa yalta'imu calayh inaynan biyihii isku imaanaynin biyihiina isku imaadaan oo dhex dabaashasoo lama rabin biyihii baa kala xarkagay oo kala istaagay saara markaasu wuxuu noqday mitla alquwa sida daaqadoo kaleu noqday ka daaqee soo maray biyihii iskuma imaanayaan oo ma dhex ordi karo jag way kala istaageen saara markaasu wuxuu noqday mila alquwati ka daaqadoo kale qaala faqaala fataahu wiilkii oo ka yar dambeeyey oo arkaaya wuxuu samaynaya malaygu u sameeyey oo ka dambeeyey baa wuxuu yidhi alaa alxaqu maan gaaro nabiyallaahi nabigi ilaahay muusa oo fa aqbiru waanu sheego baalkii wuxuu sameeyey meeshuu galay qaala wuxuu yidhi fanasiya intii soo socday waa halmaamay waaba halmaamayba iska raac iska socday maalintii ila habeenkii dambe falamaa tajaawazaa markay dhaafeen meeshii khadir uu joogay qaala muusa lifataahu wuxuu ku yidhi aatinaa noo keen qadaa'ana quntadaanadii laqad laqiinaa waxaan la kulanay min safarina haada nasaban dhib iyo tacab iyo haraad baan dareemaynaae keenbal cuntadii qaala walam yusibhum ma asiibin muuse iyo yuushac nasaban wax tacab iyo dhibaato iyo daal xataa tajaawazaa ilaa meesha ay ka dhaafaan qaala fatadakara yuushac baa xasuustay qaala wuxuu yidhi ara'ayta id awaynaa ila sakra geedkii dhagaxii markaan anarsanay fa innii nasiitu lxuuta baan halmaamay wamaa ansaariyu ila shaydaanu shaydaanu baa ina halmaan siiyey an adkurahu inaan xasuusto wataqada sabiila waddadiisina wuxuu yeeshay filbaxri badda ayuu samaystay ka samaystay baddi wadduu ka samaystay cajaban waa la yaab qaala dalika maa kunaa nabqi fartada calaa ahaarihim qasasa waxaan raadinayna weelina celi waa noqdeen fa araahu makaana alxuut hadday socdeen meeshii malayga uu ku arkaayey buu tusay waa kan meesha malayga galay qaala wuxuu yidhi haahunaa wusifa lii muusa calayh salam wuxuu yidhi meeshaana la ii tilmaamay inuu khadir joogo aan raaraadino xaggii iyo xaggaba la raadiyey fadahaba yaltamisu inuu raadinayuu guda galay gaararkii faidaa huwa bilkhadir khadiroo wuxuu la kulmay musajan ku duuban fooba maro lagu duuduubayoo mustalqiyan calaa qafaah qadaad qadaad u jiifa aw qaala calaa xalaawati alqafa qadaadka bartankiisa ayuu weliba ku toosiya dhulka xalaawat alkhafa waxaa la dhahaa qoorta ama qadaadka meesha yar duleelka ah halkaasa xalawat alqafaa la yidhahda marka dhinac midig iyo bidix midna oomuna jiifine halkaa qadaadka ku toosan ayuu si fiican ugu toosiyey dhabarka ayuu ku toosiyey dhulka isaguna sidaasuu markaa xagga cirka ayuu u jeeday marada waa isku maaratay waa isku togay maradaasuu isku togay qaala markaasuu wuxuu yidhi muusa assalaamu calaykum fakashafa fawa maradii buu ka fayday can wajhi wejigiisa aw qaala calaa xalaawati alqaha madaxiisiibuu ka faydayy qadaadkiisa maradii qaala wuxuu yidhi asalaamu calaykum fakashafa thawba can wajhi qaala wacalaykum asalaam mananta wacalaykum asalaam mananta yaa tahay salaanta axrada lagama aqoonin ambiyadu way garanaysaa iyo muminiinta iyo saalixiinta waa salaamta muslimiinta wey asalaamu calaykum alawaliina walaakhiriin nabi aadam baa markii la abuuray ku salaamay malaa'igtii ayagana ay u siyaadiyeen wacalaykum asalaam mananta qaala ana muusa anigu muusaan ahay qaala waman muusa muuse waa kuma qaala muusa bani israa'iil muuse reer banu israa'iil qaala majii'un maa ja'a bik imaasho weyn ayaa ku keenaye maa ja'a bika maxaa ku keenay majii'un cadiimun yaa jaa ku keenaye maa ja'a bika maxaa ku keenoo la socotaa maxaa la socotaa oo ku keenay wey ood la imaatay yani amar weyn baad la timide maxuu yahay waxaad wadatay wey qaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imaaday litucallimanii inaad barto mimaa cullimta waxaygu baray rushda qaala inaka lan tastadiica maciya sabra maba keri karta inaad gu sabirto wa kayfa tasbiru calaa maa lam tuxbihi xubra waxaanad cilmi u lahayn oo hadhow ka boodi doonto oo adiga wixii aad taqaano oad ku dabaqi doontoyaan samayn doonaaye seed ugu sabri shayun wax umirtu lay amray bihi maaguba an afcalahu inaan sameeyo idaa ra'ayto markaa adigana aragto yaad lam tasbir igu sabraynine anna waxaa lay amray inaan sameeyo adiguna waxaad leedahay munkar baad ku dhacday qaala wuxuu satajidunii waad heli doontaa in sha allahu saabira xaalaan sabraayo walaa acsiya laka amran qaala fain itabactani haddaad raacdo falaa tasalna haweydiin can shayan wax xataa uxdita laka min udikra ilaa aan kaaga sheego oon kaaga warramo faindalaqa waa tageen xataa idaa rakiba fi safiina khalaqahaa doontii u horraysaba wuxuu ku bilaabay alwaxii inuu fujiyo qaala atanxa qaala wuxuu yidhi intaxaa calayha muusa khadir calayhi salaam markuu doonta alwaaxeeda fujinaayo muxuu sameeyey intaxaa ee ictamada waa cuskaday oo waa xooggiisao dhan iskugu geeyey calayhaa doontii alwaaxeedii markaasuu fujiyey qaala lahu muusa calayhi salaam muusa wuxuu yidhi akharaqtaha akharaqtaha ma dilaacisay oo doontii alwaxeedii maad fujisay lituqriqa ahalaha ehelkeedii inaad halaagto ood maashayso ood badda ku qarqiso laqad ji'ta waxaad la timi shayan wax imran la inkiro qaala alama qul miyaana ku dhihin innaka adigu lan tastadiica ma kalis maciya sabran iguma sabraysnin idaasoo kuma dhihin qaala laa tu'aakhidnaa ii qaba bimaa nasiid waxaan halmaama laa tuuriqinii min amri cusra culays aanan keri karinaha igu kallifin oo nisyaan iyo halmaan si aan iska dhaha ma laha faintalaqa waa tageen xataa idaa taya xataa idaa laqiyaa hulaaman kiilmaanan bay la kulmeen caruur yalcabuuna ciyaaraya faintalaqa ilaa axadihim khadir si u socday mid buu un abbaaray baadiya ra'y araggii horeysa la arkayba midun buu abbaaray uuna kuwa fakirin kuwa kaleba unan ina unan ka fifiirininba yuu si toos u abbaar baadiya ray yacnii markii horeba si deg dega ah, min hayri tafakurin fikir la'aan ayuu markii horeba midyuu mid ku dhagayba indalaqa waa tagay ilaa xaddihin baadiya aray aragtidii u horraysayba isagoon uma fikirin ilan waa loo waxyooday kama khaldamahayn kuwa kale ayuu mid qabsadoo faqatala waa dilay faducira waxaa la argagixiyey cindahaa xaadiadaas iyo dhacdadaasi muusa calayhi salaam ayaa la argagixiyey ducratan argagax munkaratan la inkiray aad buu argagaxay waa isbedelay muusa calayhi salaam waa ilmo yaroo dhallinyara oon waxba dilin war muxuu u dilay qaala aqatalta nafsan zakiyata daahira bihayri nafsin nafla laqad ji'ta shayan nukra wax la inkiray baad la timid oon laga aamusi karin faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi cinda hada almakaan halkaa markay maraysay qisada uu nabigu marinayay baa wuxuu yidhi raximahu raxmatullaahi calayna ilaahay korka annaga wacalaa muusa muuse korkiisaba raxmaddii ilaahay ha ahaato raxmatullaahi calayna korka annaga naxariista ilahay ha ahaato wacalaa muusa qofka hadduu duceynayo asagaa isku bilaabi ibda binafsika buu nabigu yidhi calayh salaam raxmatullaahi calayna wacalaa muusa kafar allaahu lana walifulaan saas qofka asaga isku bilaabo allah noo naxariista annaga iyo muuseba lowlaa annahu hadduuna cajala degdegin lacajaba yaab arki lahaa waxyaala yaab ah oo la yaab ah oo asaga sida u muuqata si aan ahayn namkhadir uu ku shaqayn sawaabka iyo saxdana khadar uu ku taagan yaha marka hadhow la fasiro uu ku qanci lahaa ayuu arki lahaa walaakinahu akhadatu waxaa qabatay muusa calayhi salaam min saaxibihi saaxiibkii xaggiisa waxaa ka qabatay oo uu ku sabri waayey damaama ah, damaamatan oo ah. marka dambe dee uu leeyahay mar dambe haddaan kula hadlo cudurdaar baad leedahay hayla saaxiibin uu asagaa soo afjarayba hadduu iska daba socon lahay oo raalli odu ku hayn laha wa iska socon lahay hawsha isagaa soo afjaro mar damba haddaan hadal damba kau soo celiyo khalaas marka inuu sabra atii waxay ahayd low sabara waxaana noo qisaan lahaa wax ka badan baa nanoo qisaan lahaa saasaa soo marray qisooyin badan baa nanoo sheegi laha hadduu sabri lahaa waa tii hore tan dambana waxaa weeye afjarkii uu soo afjaro uu yidhi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibni ayuu yidhi waxaa ku xumbaartay damaama xishood waa xishooday Ah, inuu mar khilaafo oo mar labaad khilaafo mar saddexaad muxuu ku hadli inuu dhaho mar kale ugu dambaysa waxaan ka ahayn oo u bannaan ma jirto waa ka xishooday wuxuu yidhi halkan mar un iyo golow qaala in sa'altuka haddaanku weydiiy can shayin bacdaha falaa tusaaxiibnha ila saaxiibin qad balaqta min laduni cudara xaggayga cudurdaar baad ka haysataa walow sabra hadduu sabri lahaa ra'aa alcajab arki layaab qaala wa kaana wuxuu aha idaa dakara axad nabiga calayi slam wuxuu ahaa idaa dakara axada min alambiyaa nabiyaasha qof ka mid a ah hadduu soo habaalqaado uu sheegay nabigu badaa binafsihi naftiisuu ku bilaabi jiray raxmadda raxmatullaahi calayna wacalaa akhi kada saasuu dhihi jiray raxmatullaahi calayna buu ku bilaabi jiray nabiga calayh salaam faindalaqaa way tageen muuse iyo khaldar markii saddexaad xataa idaa ataya ahla qaryatin magaalo ayuu tageen dadkood li'aaman jamcu la'iim dad waxaa weeye bukhalo ah bakhiilnimada meesha u dambaysa ka gaadhay oo martidii oo dhammaanaysa oo gaajo iyo oonha iyo iyo dhaxan iyo albaabaha laga soo xidhanayaa marka dadka bal fiiri iyo sidayna dubkooda uuna u naxaynin qof marti ah oo bannaanka jiifa bannaanka ku fadhiya oo intaa waxaadii aad karsatay oo caanahaadii cabtay oo xoolahaadi xaraysatay oo albaabada soo xidhatay isagana bannaanka uu fadhiyo qofkaa dub abeegiisa fiiri ee saaxanay khuurin haddana marka la'iim wey fa daafa fi lmajaalisi daafaa waxay ku wareegeen daafaa fi lmajaalisi meelihii dadku ay fadhiisanayeen iyo odayaashii khiyaartii ayay ku wareegeen fastadcama ahlaha dadkii deganaabay cunto weydiiyeen oo dhewryaaya war marti baan nahay ina dhaweeya fa abow waa ka diideen an yudayifuhuma inay martigeliyaan fawajadaa fiiha waxay ka dhaxeeleen intaysa socdeen jidaalan jidaalan yuriidu ku siganaya an yanqada inuu soo dumo aqaamahu khadir baa deerkii u hagaajiyey oo toosiyey qolada ayada waxaa samaysay qaala low shi'ta la latakadta calayhi ajra haddaad rabto waxaas ujraad nooga qaadi laheed tale iga tahay tane waa iga tale low shi'ta la latakadta calayhi ajra qaala wuxuu yidhi waad hadashay haadaa firaaqu baynii wa baynika aniga adiga firaaqeenii kala tageenni weeye wa akhada bithoobii maradiisii buu qaatay ah, nakala wad biinno qaala saa unabiuka waxaanse kuu sheegayaa cidlaa ku diri maaye hal iyo afla ku diri maaye saddexdii baan kaaga fasiri cilmi weeye cilmi raadis baad aheyd saa unabiuka waxaan kuu sheegaya bitawiili maa lam tasdic calayhi sabra waxaad ku sabri weydaan kaaga warrami koo weydana siday u horreeyeen ama safiinatu fa kaana yacmaluuna fi lbaxri masaakiin baa lagu tilmaamay dadka waxay haystaan dadku adduuna ku filleen masaakiin baa lagu magacaabaa doon bay haystaan oo ku shaqaystaan wamaca daalika masaakiin baa liyado zakadaaba ku baxda yacmaluuna fi lbaxri badday ku shaqaystaan ilaa aakhiri alaaya faida jaaa aladii kii markuu imaado doontan marka aad hadday masaakiin leeyihiin maxaa doonta u fujisay wuxuu yidhi ida jaaa aladii kii markuu imaado kaana waraahu malikun yaahudu kula safiinatin qasba boqorahoo jabbaarahoo tuugaha jira oo dhaca warka doon kastoo fiican buu ka dhacaa dadka faida jaa markuu gaadho alladii kii markuu imaado yusakhiruhaa kii yaksibuhaa dhacay uu dhici bitaskhiirin wasuhuulatin yusakhiruhaa yani yaahuduhaa sahlan sahlan si sahlan buu ku qaadan marka si sahlan oo loo sakhiray oo wax kala hadlay oo jac ka dhigi uusan jirin ayuu iskaga qaadan baa loo wadaa yusakhiruhaa waa saas faida jaa markuu yimaado alladii midkii yusakhiruhaa doontan ayadaa ahaa u sakhireed ee iska u sahlanayd inuu qaato wajadaha wuxuu heli hadduu dhex galay munkhariqatan inay tahay mid dilacsan oo meel biyaha ka tifqinaysa ayuu arkayaa fatajaawazaha waa isgudbinaya waa ismootinaya waa israafya waa iskaga tegayaa fa aslaxuuha way hagaagsanayaan iyaguna bikhashabatin alwaaxun bay u saaranayaan saasaan rabo agoonta masaakiintan yaan lahaaba yaanan laga qaadanayn doontooda ee nin doonta hallaynayo masaakiin ku abartaagleynayay miihi ogow ma ku qanacday wax lagu qanco weeyaanoo hadal laga soo celin karin wa ama alghulaamu wiilkiisa oo maaha aad la yaabtay fa dubica waxaa la shaabadeeyey yowma ubica maalintii la abuuray kaafiran gaal gaalnima lagu shaabadeeyey oona ka foqaynin raje lagama qabo weliba gaalnimada waxaa usii dheer inuu wiilku u ahaa quluubta labadiisa waalid inuu hantay wa kaana abawaahu labada dhashay waxay ahaayeen qad cadafaa calayhi kuwa ayagaa u dhimriya oo cadfi iyo dhimrin iyo maxabo dheeraada ayay u qabeenoo max allaala wuxuu ku hadlo way u fulinayaan falow annahu adraka hadduu qaan gaadho arhaqahumaa wuxuu ku kallifi duqyaanan xadgudub iyo kufran gaalnimo gaalnimadiisba ugu yeedhi oo ku kallifi deena way ku raacayaan wiilkaana meel oga hadhno ma laha kaniisadii la gelayaan saa darteed fa aradnaa waxaan damcnay an yubdilahumaa inuu u bedelo rabbuhumaa rabbigoodii labadan waalid inuu ugu bedelo kan haddaan ka dilay khayra minhu mid ka khayr badan zakaatan dahirnaanta wa aqraba ruxma ah, mid oga dhow xagga ruxmiga ah, raxmadda waa la yidhi xiriirinta iyo raximnimadana waa la yidhi aqrab ruxman mid oga wanaagsanna oga dhow baa ilahay inoogu bedelo ayaan rajaynaynaa bu yidhi sidii baa dhacdaa la yidhi oo wiilkii haddii la dilay hooyadii aabbihii waxay dhaleen gabarh baa u dhalatay gabadhii ayadaheedna nabi bay dhashayba nabi ayayba dhashay marka ilahay waa ugu bedelay mid ka khayr badan wa ama aljidaaru jidaarkii aa tiri maxaad wax oga qaadan weyday dadkaas ayaga ahe martida inayna marti qaadaan diiday inaan ka taxsi qaadanno jidaarka yaa iska lahaa horta may weydiisay wa ama aljidaaru fa kaana liguulaamayn laba wiiloo yatiimiina adoonaa iska lahaa fi lmadiinati magaalada iskaga jira oo dadkaa shaqaba ku lahayn wa kaana taxtahu hoostiisa waxaa ku xabaallaa kanzu lahuma wa kaana abuuhuma saalixan labada dhashayna laba saalixiin ay ahaayeen oo ka dhintay salaaxu lwaalid waxay saamayn ku yeelashaa owlaadda iyo furuucda ayay salaaxa gaarayaan toddoba fac toddoba fac bay gaari Ah, waalidka salaaxiisa toddoba fac iyo farac ayay gaaraysaa oo ilahay ku badbaadinaya carruurtooda iyo faracoodii iyo ehelkoodii kuwa u badbaadinaya marka salaaxa aad adiga saalix noqonayso ehelkaadii u roon tahay xayaatadaadibay u roon tahay barakadaadii u roon tahay akhradaadii adduunyadaadii faracaada dambe ayay u fiican tahay qaarkoodna waxaa laga yaabaa inan faracun farac ay u ahaadaan khabarjiyaal iyo jibrijaano hadduu qofku ahaa qof dhib badan oo qaatil aho shufto oo dhib badan hadduu yahay isagana halkaasaa laga yaabaa in la yidha xagee laga soo gaaray dadkan qaala waa waalan wada qariban waxadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami ahbarana muxamed bn yuusuf xa waxadaana cabd bn xumaydin ahbarana cubaydullah bn muusa kilaahuma can israa'iil can abi isxaaq sariic bisnaatayim can abi isxaaq naxw xadiidihi waxadaana camr naaqid xadaana sufyaan bn cuyaynata can camr can saciid bn jubayr can ibni cabaasin can ubay bn kacb ana nabiya sala allah aleh wasalam qara'a wuxuu akhriyey latakhidta calayhi ajra latakhidta iyo latakhadta ujraad ka qaadan lahayd xadaana xarmara bn yaxya qaal ahbarana ibn wahbin qaal ahbarana yuunus can ibn shihaab can cubaydilahi bn cabdilahi bni cutbin mascuud can cabdilahi bni cabaasin radi allahu canhuma anahu shan iyo tamaara waxaa dooday huwa cabdulahi bnu cabaas iyo walxor bnu qays bnu xisn alfazari ayaa dooday oo ninkii cumar ohan jir fii saaxibi muusa calayhi salaam waxay ku doodeen muuse calayhi salaam saaxiibkii dooda hore maxay ahayd saciid binu jubayr iyo nowfal bakaali iyo ibnu cabaas oo kala bixiyey waxaa laisku hadeena wuxuu ahaa muusaha muusa banu israa'iil buu ahaa iyo muuse kaluu ahaa hadda waxaa laisku haystaa muusihii binu israa'iil muuse binu cimraana calayh salaam qofkii uu la saaxiibay waa kuma fii saaxibi muusa calayh salam bay isku qabteen faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi huwa alkhadir khadir baa la dhahaa kana wuxuu maya famara bihima ubay ibnu kacb soo maray alansaariy fadacaahu waa u yeelay ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa u yeelay faqaala yaa abaa dufayl abaa dufayl waa kunyada ubay ibnu kacab abulmundirna waa la yidhahda laba kunyo mashhuur ku yaha labaduba abulmundir iyo aba dufayl kaca ubay binu kacab wey radia allaahu canhu yaa aba dufaylow halumma ilayna noo imow faina kaalina kala bixi waana soo martay fainii anigu qad tamaaraytu waxaan la dooday ana wa saaxibii haada fii saaxibi muusa muuse saaxiibkii baan ku doodnay alladii sa'ala sabiila waddada ilaahay weydiistay uu ilaa luqyihi kula kulmi lahaa jidkuu kula kulmi lahaa muuse calayh salaam ninkii uu ka cilmi dan yahay layidhi ninkuu muuse ilaahay weydiistay waddadii uu kula kulmi lahaa inuu u bidhaamiyo ninka asaga ah ee muuse u aaday u xereeyey u dalab cilmigu u aaday waa kumaan isku haysannaa eena kala saar warka waa mabda mabda sharciga ah weeye madlab sharci ah oo haddii dood iyo khilaaf u imaado culummada in loo noqdo iyo qofkii masalada ayadaa garanaya la weydiiyo aantii la murmo aan lagu kala tegin oo dhabarka laisku duwin oo laisku caroonan cilmiga haddii masale laisku qabto ama uu la garan waayo xaggee loo noqon ila allahi wa rasuul baa loo celinaya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna loo celinaya marjiciyadu waa culummada culummaduna waxaa ka qaadanayaan qur-aanka iyo sunnaay ka qaadanayaan culummada ayaga lama deliishanaya hadalkooda ee waxaa la deliishanaya waxay ayaga xujadoodaa la qaadanaya iyo daliilkooda fahal samicta rasuul allah nabiga calayhi salaam ma maqashay yadkuru sha'na ninkaa muuse uu aaday qofkuu yahay wuxuu sheegayna ma maqashay faqaala ubay wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga alai slam baan maqlo yaquul leh baynamaa muusa muuse calayhi salaam oo fii mala'in koox jamaaca min bani israa'iil ku jira id jaa'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal taclamu ma og tahay axaddan qof aclama minkaa cilmi badan qaala muusa wuxuu yidhi laa maya laadaasaa loo haystaa iska ilaali laa adrii baro iyo ma garanaayo iyo allahu aclam iyo qof kale iga cilmi badan arrimahaas weliga qofka cilmi kasta uu leeyahay wax cilmi badan baa ka sii maqan wa fawqa kulli dii cilmin caliim waaye fawxa allaahu ilaa muusa muusa ilaahay wuxuu u waxyooday isla markiiba bal laa miyaa tidhi bal cabduna waa jira cabduna addoonka anagii alkhadiru ee khadir ahaa waa kaa marka khadir buu ahaa wuxuu muuse aaday khadir baa kaa cilmi badan oo cilmeeda aqoon yaqaan qaala fasa'ala muusa sabiila wadduu ilaahay weydiistay ilaa luqyihi itilmaan ilaahayow jidkeen u maraa maxaa calaamaha xaggeen ku gaadhaa fa jacala allaahu lahu lxuuta malay buu ilaahay oga dhigay aayatan calaamo malaygan iska qaado duban ee la solay ee cusbada la mariyey iska socuun adigu ha istaagin meeshuu kaaga dhuumaa halkaasuu joogaa baa yidhi wa qiila lahu waxaa lagu yidhi ida iftaqadta alxuuta malayga markaad weydo waad waayi doontaaye farjic ku noqon meeshaasi waliba baad dhaafi doontaaye fa innaka satalqaah meeshii uu malagaasi aad kugu dambaysay waad ka heli doontaa khadir fa saara muusa waa socday maa shaa allahu an yasiir intuu ilaahay qadaray inuu socdo masaafo dheer buu gooyey uma qaala lifataahu wuxuu ku yidhi haddii masaafadii meeshii la gudbay oo soo marray meesha ayadaheed uu ku dhaafay aatinaa hadaana noo keen cuntadaanadii waan daallay gaajoon iyo haraad baan dareennay faqaala fataa muusa wuxuu yidhi xiina sa'alahu alqada markuu muuse qada weydiiyey wiilkii ayuu xasuustay wuxuu yidhi ara'ayta idaa waynaa ila sakhrati ma garanaysaa shalayto markii aan ama aan eh, mxuu ahaa aan u hoyanay ama u dumannay ama aan harsannay dhagaxii weynaa hoostiisa fainii nasiitu lxuuta baan soo halmaamay meeshii ku halmaamay wamaa ansaaniihi iyo wamaa ansaaniihu labaduila shayaanu shaydaanu baana i halmaansiiyey an adkurahu inaan xasuusto oon sheego faqaala muusa lifataahu wuxuu ku yidhi dalika maa kunaa nabqii waxaan raadinaynayba inuu malayga naga dhumo meeshaasuu joogaa ninkayna celi fartadaa laabtay calaa aahaarihimaa raadkoodii qasasan iyagoo raacaya fawajadaa khadiran khadir bay meeshii ka heleen fa kaana min sha'nihimaa xaalkoodii muuse wuxuu noqday maa wixii uu qasallahu ilaahay nooga qisooday fii kitaabihi kitaabkiisa si mufasala uu ilahay nooga qisooday subxaana ilaa ana yuunusa qaala fakaana yatabicu ahara alxuuti fi lbaxr baddii buu baalkii sii galay raadkii malayga uu badda ku galay yay sii raaceen qaar baa waxay leeyihin marka baddi dhexdeedii yaaba khadir loogu tega isagoo iska jiifaba wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin